baabu nahyi nisaa dumarka in laga reebo baabkii ka hadlaayey can ilwasli tintooda inay tin kale ku xidhaan wataswiiri iyo inay ka been sheegaan fii shacri tinta iyo wa takfiirihi tinta in lagu badiyo biziyaadati in wax lagu daro fiihi tintii iyo wa bayaani caddayn ana daalika arrinkaas min akhlaaqiilyahuudi yahuudda dhaqankooda inuu ka mid yahay arrimaha yahuuddaa samayda haddii nabigu yidhaha ama saxaabadu yidhaahdo ama qur-aanku u yidhahdo yahuuddaa sidaas yeesha waxaana la kugu sheegayaa dhaqankoodao kale inaanaan samayn ilaa qofka hadduu qof isku shabaho oo isku ekaysiiyo asagu la mid noqonaa ilaa ilaahay weynaa qolada nasabka uu ku naca ma jirto nasab dadka laguma naco ee dadka ilaahay nacladay ee dadka ilaah nacay dadku naxariista ka fogeeyey dembi ay galaan weeye sidaa darteedu nabigu yidhi man tashabaha biqowmin fa huwa minhum qofka qola isku ekaysiiya ayagu kamid yaho ku xugun yahay saas darteeda dulwida ah, dhaqankaas yahuuddaa leh ama gaaladaa leh kale macnaheedu waxay tahay waa dhaqan xun eh ka fogow saasaa loola jeedaa baabu nahyi nisaa haadaakanu baabu nahyi nisaa dumarka in laga reebo u baab yahay can wasli in tinta tin kale lagu xidhiiriyo oo gabadhu tinteeda tin kale ku xidhiiriyo ay ku dheeraydo iyo wataswiiri in laga been sheego fii shacri tinta iyo wa takfiiri tinta in la badiyo waa laga been sheegay macnaheedu waxay tahay waxaa loo tusaa tintaanu tin dheer inay tahay inta wax kale lagu xiro marka mana ahan tin dheer ee wax kalaa lagu xiray waa ka been sheegid marka iyo wa takfiirihi in la badiyo in tintii la badiyo siyaadati siyaada lagu badiyo fiihi tinta lagu soo siyaadiyo in tintan tin kale lagu daro iyo wa bayaani cadayn ana dalika arrinkaasu min akhlaaqi lyahuud yahuudda dhaqankooda inuu ka mid yahay عن سعيد بن المصيب سعيد بن المصيب بكسر الياء أو بفتحها الله ضديه عن سعيد بن المصيب سعيد بن المصيب قال وقل واتابعي سعيد بن المصيب واتابعي أرضبي الصحابة كمدين قال وقل لسعيد بن المصيب قدم معاوية معاوية صوق على المدينة مقالة المدينة مدينة رسول الله ويه mucaawiyana waa saxaabi jaliil ah waana imaamkii muslimiinta mucaawiya bn abi sufyaan wey qadima mucaawiyatu mucaawiya soo galay almadiinata magaala magaaladii madiina fakhatabanaa waa noo khudbeeyey waa nala hadlay weeye wa akhraja wuxuu soo bixiyey kubbatan timo laysku laalaabay kubbatan laalaab oo min shacarin oo tin ah xogaa laalaaban oo tin ah inuu soo bixiyey faqaala wuxuu yidhi maa kuntu ma aanan ahayn uraa mid u malaynaa anna axaddan qof yafcaluhu sidan inuu sameeyo ila yahuudda yahuudda maahane wuxuu yidhi tintaas gabdhaa madaxooda saaroo ku badiya weligay u malayn mayn in timaha timo kaleeto la saarto yahuudda waxaan ahayn inay sameeyaan maantana gabdho muslimaada inay sameeyaana laga baqayaa wuxuu yidhi inna rasuulallah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam balaqahu arrinkaana soo gaaray fa samaahu nabigu wuxuu ku magacaabay azura been abuur tinta in tin kale ka mid aha in la saaro oo lagu dheereeyo waa been abuur waa khiyaano wa fii riwaayati lmuslimiin riwaayad muslimka waxaa ku sugan oo can saciidin saciid ibni musayib laga wariyey anna mucaawiya mucaawiya ibni abi sufyaan qaala wuxuu yidhi daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah innakum idinka qad axdadtum waxaad soo dirisiideen ziya suu'in siya saw-in dhaqan xun wey ziyigu waa qaab iyo labis wey siya saw-in qaab xun ayaad soo dirisiideen qaab xun ziyigu waa qaabka iyo hay-ada wa ina nabiyallaahi nabiga ilaahay sala allahu calayh wasalam naha waa reebay cani zuuri beenta waana beenta ilaa gabadha tinteedii tin kale ku dartay waxay ka dhigay tinteeduna dhaartay waana been ee tinteedu intaa ma jeedo marka beenta nabigu waa diiday qaala wuxuu yidhi raawiga wa jaa-a rajulu ninaa yimid bicasan ul ayuu la yimid ushow calaa ra'sihaa foodeeda khirqatun calal uu ku xiran yahay qaala mucaawiya wuxuu yidhi alaa baraaruga wahaada zuuru kanu beentu ka mid yahay calalkaasoo kale in tinta lagu badiyo oo calallo inta lagu badiyo lagu duuduubo madaxa lagu weeleeyaa beentay ka mid taha madaxii inta lama eka qaala qataada wuxuu yidhi yacni wuxuu ula jeedaa mucaawiya maa calalada yukafiru bihi nisaau dumarku ay ku badiyaan ashcaarahuna tintooda oo min alkhiraqi calalla ah calallada ay dumarku tintooda ku badinayaan oy ku weynaynayaan kaas ula jeedaa waxa xaaraamtaa waa mid kaas mid kaas weeye waxa xaaraamtaa sidaas ayuu yidhi can saciid ibni musayib saciid ibni musayib qaala wuxuu yidhi qadima mucaawiyatu mucaawiya soo galay almadiinata magaalada madiina fa khadabanaa waa noo khudbeeyey wa akhraja wuxuu soo bixiyey batan ti laysku laalaabay kubadu waa tin laysku laalaabay kubadaasoo min shacarin tin ah fa qaala mucaawiya wuxuu yidhi maa kuntu m maa kuntu ma aanan ahayn maa kuntu ma aanan ahayn uraa inaan u malaynayo anna axaddan qof yafcaluhu dhaqankan inuu sameeyo ila alyahuuda yahuudda maahane qof kale inuu sameeyo ma u malaynayn ina rasuulada rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam balaaqahu dhaqankaana soo gaaray inta dadka gabal sameeyaan fa samaahu dhaqankaa nabigu wuxuu ku magacaabay azura been abuur tinta tin kale la saaro nabigu been abuur ayuu ku magacaabay akhraja muslim xadiidkaa soo saaray imaam muslim ayaa soo saaray bukhaarina waa soo saaray waa xadiiska muttafaqun calayh wuxuu uhi kubatun kubada shacru waatin makfuufun laysku laalaabay bacdu gobolkiis calaa bacdin gobolka kale waa tin laysku laalaabaa la yidhahdaa kuba waa shacrun matfuufun bacduhu waa tin gabalkeed lagu laalaabayo calaa bacdin gabalka kale wa fii riwaayatin limuslimiin riwaayad muslimka waxaa wariyey ilaa intaasle bukhaarigana waa wariyey can saciid bni musayibin saciid ibn musayib ana mucaawiyata mucaawiya qaala wuxuu yidhi daata yowmin maalin maalmaha ka mid a ah. innakum idinka qad axdadtum waxaad soo dirisiideen macnaa waxaad la ziya saw-in qaab oo xun qaab xun labis oo qaab loo labisto oo xun ayaad keenteen wa ina nabiyallaahi nabiga ilaahi sala allahu calayh wasalam naha waa reebay cani zuuri beenta waa reebay arrintaanuna waa been ah. arrintaanuna waa been qaala wuxuu ihi saciid wa jaa rajulu nin ay la yimid bicasan ul ul ah nin keena ushaasoo calaa rasiga foodeeda khirqatun calal uu ku xiran yahay qaala mucaawiya wuxuu yidhi alaa daraaruga wa zuru zuurug ka weya beenta calalladaas oo madaxa lagu weynaynayo oo dumarku tintooda ku badinayaan taas weeye beentu qaala qataada wuxuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa mucaawiya maa shayga yukafiru bihi nisaau dumarku ay ku badiyaan ashcarahuna timahooda oo min alkhiraqi calalla ah taas weeye waxaa xaaraamta la diida taas weeye waxaa xaaraamta oo la diida rawaahu muslima wariyey taasaa la diidaya xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa inay xaaraan tahay gabadhu tinteeda tin kale inay la xidhiirido gabadhu tinteeda inay calallo iyo wax kale dhex gelid ay ku weynaydo waa xaaraan qadcana mana bannaana waa xaaraan qadcana mana bannaana waana malcuunad gabadha samayda oo nabigu wuu nacladay oo wuxuu hi lacna allahu waasila naclad allaha ku rido gabadha tinteeda tin kale ku xidhiirida ama tin gabar kale xiriirida oo tin kale ku xirta marka waa arrin munkar ah oo xaaraan ah oo aan bannaanayn way jiraan fuqahada gobol mida oo yidhi waxa tinta lagu xidhaa horta tin hadday yihiin ayada tin kale hadday yihin iska da waa xaaraan ama wax tin u eg sida burka burkada oo kale waa wax tin aada muddo waa tin sanaaciya waa tin gacanku samaysa taasu waa xaaraan qadcana shaki ma leh laakiin waxay culimmada gobol waxay yidhaahdeen hadday wuxuu yihiin dun xariir oo kale oo jilicsan oo tinta iyo marka lagu xiriiriyo hadhow intii tintaa ahayd gabadhi waa daboole intaan oo waxa weya duntaana bannaankay ka muuqata waxay u muuqataa ciday u bannaantahay inay aragto sida gabdhaha kale oo kale waa bannaan taasoo kale sida xaafid bin xajar fatxubaariga juska tobnaad saddex boqol sideetan iyo siddeed uu ku leeyahy marka sida wanaagsan waxay tahay gabadhu tinteeda waa inaysan waxba ku xidhiirin sababtoo ah imaam muslim wuxuu wariyey sidaan fiiriya zakara nabiyu nabigaa diiday sala allahu calayh wasalam an tasila almar'atu islaamtu inay ku xidhiirido bira'siha madaxeeda shay xadiiskaas muslima wariyey shay-an waa nakira fii siyaaqi nahyi nabigaa diiday gabadhu inay madaxeeda wax kale ku xidhiirido marka calal ha ku xidhin tin kale ha ku xidhin dun ha ku xirin dayso sidaasaa saxdii ahayd sidaas weeye sida saxdaa ah.